بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa taabiciga lagu magacaabo cabdiraxmaan alkhaafiqiyu waa amiiru اlandalus andalus magaalada lagu magacaabo ayuu amiir u ahaa alkhaafiqiyu khaafiqi ninka lagu magacaabo suuratun waa suurad oo saadiqatun saadiqad ah oo run ah buu u yahay limuusa bin nusayr iyo wa taariq ibni ziyaad labadaa nin ayuu suurad saadiq ah u yahay fii culuwi اlhimma xagga himadda weynaanteeda iyo wa sumuwi اlmaqsadi maqsadka iyo ujeeddada iyo danta kor ahaanteeda labadaa nin baa waxay lahaayeen culuwi iyo himmo aad yaad u sarraysa iyo maqsad xoog badan ninkaasi marka suurad ayuu u yahay maa kaada ma sigin amiiru اlmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii wa khaamisu alkhulafaa'i araashidiin khulafaau raashidiin midka lagu shaneeyo waa cumar ibni cabdilcasiis yanfudu inuu ka jafahayo yadayhi labadiisa gacmood min turaabi salafihi ninkii ka horreeyey salafkiisaa qabrigii lagu aasay ciiddeeda inuu gacmihiisa ka tirtirhayo waa sulaymaan bin cabdilmelige xataa intii baadara uu u degdegay waa cumar ibni cabdilcasiize yuciidu inuu ku celceliyo annadara aragtida iyo daymada fii umaraa'i alamsaari magaalooyinka madaxdooda inuu mid kasta gadaal u fiiriyo uu koontaroolo wayacsilu midna uu casilo wayawalli midna uu u dhiibo mar allaala markii khaliifadii ku soo wareegtay buu guda galay inuu dadka umarada ee magaalooyinka barasaafyada ka ah oo si fiican u dabagaluu fiirfiiriyo mid allaala midkuu ku arka khiyaano iyo waxuusan wadi karinna waa casilayaa ku cusubna markaa waa u dhiibaayey wa kaana fii aliicati man man dadkii ugu horreeyey oo istacmalahu uu shaqaaleeyey waxaa ka mid ahaa asamxi bni maalik alkhawlaaniy ninka lagu magacaabo samxi bni maalik alkhawlaani raggii aliicadii safka hore kaga jiray dadka uu madaxnimada u dhiibay buu ka mid ahaa falaqad asnada wuxuu u tiiriyey uu u dhiibay ilayhi xaggiisa wilaaya alndalus wilaayadii iyo maamulkii andalus buu u dhiibay iyo wamaa jaawarahaa wixii la deris ah oo min almuduni magaalooyinkii almaftuuxati la furtay ah oo min bilaadi faransa faranse bilaadeedii ah faranse bilaadii laga furtay oo andalus jawaahirka la ahaa intaas ayuu u isnaadiyey ninka alqa waariday alamiiru اljadiid amiirkii cusbaa rixaalahu rixaaladiisii safarkiisii fii bilaadi اlandalus buu aadaa laga wadaa wuxuu u tuuray safarkiisii inuu u sii dhaqaaqa bilaadii madaxda looga dhigay andalus ahayd waاnطalaqa waa tegey oo wuxuu guda galay yufatishu inuu fatashahayo baarbaarahayo can acwaani sidqi kaalmeeyayaal run u saaxiib ah iyo walkhayri niman acwaan u noqotoo asaga la shaqaysaa haddana run iyo khayr badan ayuu baarbaaray faqaala wuxuu ku yidhi liman xawlahu dadkii gaararkiisa joogay waa markuu magaaladii gaaraye abaqiya wax ma ka hareen baaqi ma ku yihiin fii haadihi diyaari diyaartan iyo magaaladan aan annagu joogno axad oo min ataabiciyiin axad taabiciyiinta ka mid ah ma ku haray faqaaluu waxay dhaheen nacam haa ayuha alamiir amiirkaanoo wax taabiciyiina way joogaan innahu maa yazaalu kama uusan zuulin fiinaa dhexdeenna inuu ku sugan yahay attaabiciyu اljaliil taabicigii wanaagsanaa ee sharafta lahaa waa cabdiraxmaan ibni cabdillaah alkhaafiqiyi waa ninkaan taariikhdiisa rabno inaan wax ka qaadano ninkaasaa nagu dhex sugan bay dhaheen uma kabacdi dakaru waxay u xuseen oo ay u sheegeen lahu imaamkii cusbaa min cilmihi cilmigiisa cabdiraxmaan cilmigiisay wax uga sheegeen oo bikitaabillaahi kitaabka allah uu aad u yaqaano wa fahmihi fahamkiisa oo lixadiidi rasuulillaahi rasuulka alla axaadiistiisa uu wax badan ka fahamsan yahay iyo wa balaa'ihi khibraddiisii bay u sheegeen khibradda uu u leeyahay fii ma i uu u leeyahay fii mayaadiyi ljihaadi goobaha dagaalka goobaha dagaalka nin si fiican u khibro yaqaano khibrad u leh bay u sheegeen iyo wa tashawuqihi hillowgiisa uu hilow qabo ilal istishhaadi inuu ku istishhaada uu ku dhinto dagaalka taa ayay wax uga sheegeen wa suhdihi suhdigiisiina way u sheegeen bicaradi اdunyaa adduunka dheefteeda uu ka saahiday ashay alkahiira wax fara badan bay markaa ka xuseen uma bacdi qaaluu lahu waxay u sii dhaheen haddana oy intaa ugu sii dareen innahu asagu laqiya wuxuu la kulmay الصحاaبي الجليل صحاabigii شhرفta lahaa waa cabdاللahi بن cمر بن الخطاaب ninkan uu la sii kulmayba رaضي الله عanه cabdاللahi بن cمر ilaahay haka raadi noqdo iyo وaعan أbيهi aabيi cمarba وأنhu io asaga inuu أkhada wax ka qaatay canhu xaggiisa وأنhu asaga أkhada inuu ka qaatay canhu cabduلlaahi xaggiisa maa شhaaء الlah intii ilaahay uu doono an yأkhuda inuu ka qaato cilmi ah oo wataasaa bihi uu ku dayday acdama taasii dayasho midda u weyn ninkani nin sahlan ma ahee cabduلlaahi ibnu cmar ibn khaaabna wuu la kulmay cilmina waa ka bartay aad buuna ugu dayanayay wuu u yeedhay marka asamxi bni maalik alkhawlaaniy waa amiirkii cusbaaye la soo bedelay wuxuu u yeedhay cabdiraxmaan alkhaafiqiy ilaa liqaa'ihi la kulankiisa inuu la kulmo ayuu markaa ka codsado saasuu ugu yeedhay falammaa markii jaa'ahu uu u yimidna raxaba bihi waa soo dhoweeyey akrama tarxiibi soo dhowayntan u wanaagsan waadnaa waa soo dhoweeyey majlisahu majliskiisii golihiisa minhu xaggiisa ayuu ugu soo dhoweeyey ka bacdi qacada wuu la fadhiistay saacatan wakti oo min nahaarin maalin ka mid ah saacad wakhti ka mid ah ayuu la fadhiistay yas'alu asagoo su'aalaya can kulli maa canna lahu wax walba oo u soo banbaxa asaga canna macnaa wixii maskaxdiisa ku soo dhacaba oo su'aal ah ayuu weydiinayay wayastashiiruhu wuxuu kala tashanahayey fii kaiirin wax badan oo mimaa ashkala calayhi wixii shakli ka gala ah wax badan ee uu ka shakiyey ninkii amiirka samx ibni maalig ahaana waa uu weydiiyey cabdiraxmaan mimaa ashkala calayhi wayaruusuhu waa u kuur galay wayaruusuhu macnaha waxaa loola jeedaa wuu qiimeeyey oo wuxuu ugu wacayba bal inuu qiyaasuu qiimeeyo waa qiimeeyey liyaqifa suu u dul istaaguu u ogaado calaa taaqatii awooddiisa daaqada iyo heerka diinta uu ka gaarsiisan gaarsiisanaya cilmiga inuu bal wax ka ogaadana waa uu qiyaasay fa idaa huwa waaba asagoo fawqa maa ka sarreeya wixii ukhbira canhu looga sheegay cilmi buu yaqaanaa iyo nin geesi ah waayo wixii looga sheegay waaba ka sarreeyaaba wa acdamu mima kii xaggiisuu ka weyn yahay dukira lahu looga xusoo looga sheegay facarada calayhi markaasuu u bandhigay an yuwalliyahu inuu madax ka dhigo inuu tawalliyo ee uu u dhiibo camalan camal oo min kabiiri acmaalihi camaladiisa kuwa ugu waaweyn oo fi landalusi andalus laga qabanayo howlaha iyo meelaha ugu muhiimsanee acmaasha xagga madaxtinimada ah ayuu u bandhigay inuu u dhiibo faqaala lahu wuxuu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi waa cabdiraxmaan alkhaafiqiy wuxuu ku yidhi samxa ayuha alamiiru amiirkaano innamaa ana anigu rajulu nin baan ahay oo min caamati nnaasi dadweynaha ka mid ah nin weyn ha ii malayni nin madax madax iyo nin heer sara ha ii moodin buu yidhi rajul oo caamada dadka ka midaan ahay walaqad wafadtu waxaan u soo galay oo aan u imidoon ugu soo wafdiyey ilaa haadihi diyaari diyaartan iyo magaalooyinkan sababtaan u imid waxay tahay liaaqifa inaan istaago calaa faqrin dhuun oo min huquuri lmuslimiin muslimiinta dhuumahooda ka mid ah waa furin waa furinta waa meesha ciidanka muslimiinta laga difaaco meesha noocaasa ama waa meesha faqriga ah oo laga difaaco dadka muslimiinta ah ama beledkaba meesha laga difaacee xuduuddeeda ah meeshaa inaan u kurgaloon istaagoon dego ayaan aniga u imid wanadartu waxaan ku nadray nafsii nafsadeyda limardaati illaahi ilaahay raadiahaashadiisa caza wajal ujeeddadeeda madax noqo iyo meel barasaaf ha ah lagaaga dhiga ma aha waa in nafsadayda ay heshaa raadi ahaasho ilaahay waxamaltu waxaan ku xambaaray sayfii sayftaydanaan kor ugu soo qaaday liaclaa korqaadid kelimatihi kelimada ilaahay inaan ku kor qaado fi lardi arlada korkeeda wasatajidunii waad se i heli doontaa in shaa allahu tacaalaa allaha sarreeya haddii uu yidhaahdo alzama laka inaan kaaga laasimitaan badnaan doono min dillika hooskaaga hooskaaga sida uu kuu laasimayuu kula joogo anaa kula joogid bannaan doona buu yidhi waa goormee maa lasimta alxaqa intaad xaqa laasimayso intaad xaq iyo garsoor cadaalada aad ku socoto aniguna waa ku laasimayaa waa ku ag fadhinayaa waan ku saacidayaa wa adwacu laka inaan kaaga atay cid badnaanaayo min banaanika farahaaga farahaaga xibnahooda way ku ateecaanoo waxaad u dirtay qabtaan saa darteed anaa kaaga ateecnaan badnaanaya waa goormee maa aطacta allaha wa rasuulahu intaad allii rasuulkiisa ateecaysa subxaana wa tacaala amiirow in allaala intaad alla ku xidhan tahay ood rabbigaa ateecaysana farahaagaan kaaga ateecitaan badnaana min gayri walaayatin walaa imaara maamul iyo madaxtinimo la'aan ha isdhihi ninkan markaad meel u dhiibto aa laga yaabaa inuu ku ateeco min gayri walaayatin maamul la'aan walaa imaaratin iyo madaxtinimo la'aan labadaba waan kugu ateecayaa intaad alla ateecsan tahay lam yamdi kama soo wareeganin ghayru qaliilin waxaan badnayn xataa cazama ilaa uu goostay uu go'aan ku gaaray assamxu bin maalik alkhawlaaniyu calaa gaswi faransa inuu faransa ku duulo kullahaa dhammaanteed wadammahaa uu ku soo dara ilaa ciqdi dowlati alislaami alcudmaa ciqdiga iyo xirada ama kuusha dowladda islaamka ee weyn inuu ku soo daruu go'aan ku gaahay waa an yatakhida inuu ka sameeyo min diyaarihaa diyaarteeda iyo magaalooyinkeeda alraxbati ee waasica ahna dariiqan wadda inuu uga dhigo lagu gaaro ilaa dowli balqaa'i ilaa duwali albalqaani dowladaha balqaan lagu magacaabo waddo uu ku gaarayo inuu farsa ka dhigto taana go'aan buu markaa ku gaaray dowladaha balqaana in mataqaana uu gaaro meesha waa magaalooyin ku yaalla junuubka sharqiga oroba meelahaasaa markaa loola jeedaa waxaa ka mida rumaniya albaniya yugoslofakiya balgariya iyo meelaha noocaasa turki iyo meelahaasoo dhan ayaa markaa loola jeedaayo waa dowladihii balqaan meesha inuu markaa gaaro waddaduu u mari lahaana inta uu ka dhigo wa an yufdiya inuu ku gaaro mar allaala markii meesha uu tago waa balqaani balqaan laftigeeda inuu ku sii gaaro min inuu ku gaaro de min duwali اlbalqaani ila alqisطantiniya meesha qusطantiniya lagu magacaabo taxqiiqan xaqiijin darteed libishaarati الrasuuli rasuulka bishaaradiisii calayhi afضal الsalaam salaatan u fadli badan wa askaa salaam salaan midda u tahiran korkiisa ha ahaata nebigee bishaaradii uu dadka ugu bishaareeyey si loo tacqiijiyo ilan xadiisou ku tilmaamay baa la yidhaahdaayo waxaad korkiina la furi doonaa qistantiiniyaad furan doontaan jeysh iyo ciidankan u nicmo badan amiir amiir u ahna midka u nicmo badan saasaa markaa lagu furayaa bishaaradii noocaasasuu u xaqiijin lahaa wa kaanat ilkhudwatu talaabadii waxay ahayd aluulaa ee ugu horreysay litaxqiiqi haada alhadaf si loo xaqiijiyo hadafka alkabiiri ee weynaa inama inamaa tatawaqafu inamaa waxay ahayd in kale maahae tatawaqafu in la istaago calaa ixtilaali sidii loo qaban lahaa madiinata magaalada arbuunata lagu magacaabo magaalo arbuuna markaa la yidhaahdo waa magaalo fii junuubi farasa ku taala meesha noocaasa marka ugu horaysa si loo taxqiijiyo hadafkaa weyn ee la gaaray oo intaasoo dhan in islaamka lagu soo dara ah waxaa kow u ah marka hore tallaabada ugu horaysaa arbuuna in markaa la qabto marka hore la xoreeyo daalika arrintaa maxay tahay anna arbuuna magaalada lagu magacaabo kaanad waxay ahayd min akbari اlmuduni magaalooyinkata ugu waaweyn alfaransi ee reer faransa allatii taasoo tujaawiru jaar la ah oo ku dheggan oo u dhow bilaad alandulus andulus bilaadeeda meeshaasaa marka ugu horraysa si arrintan ay u suuro gasho muhiim in gacanta lagu dhigo wa kaana almuslimuuna muslimiintuna waxay ahaayeen kulla man xadaruu mar kastay ka soo hoobtaan min jibaali buuraha min jibaali lbirniya birniya meesha lagu magacaabo buuraheeda markay ka soo hoobtaanba wajaduuha way helahayaan tantasibu inay taagan tahay amaama hortooda macnaha waxaa ka xiga keliya waa inay intaa buurtaa koraan haddana ay ka daadegaan ammaamtooday taagan tahay kamaa yantasibu sida uu u surmow u taagan yahay oo kale almaaridu اljabbaar midka maaridkee madaxa adag jabbaarkee adag macnaha midka xoogga badan oo aan la qahrin karin oo kale iyo hortooda imaanaysaa wahiya fowqa daalika intaa waxaa u sii dheer miftaaxun inay furo u tahay faransa faransa alkubraa ee weyn ayadaa miftaaxeedii ah wa maطmaxu aamixiina wa maطmaxu الطaamixiina kuwa wax maleeya iyo kuwa wax damca damacoodana ilayhaa xaggeeday ahaatay mar allaala marka wax la damxayee la raba in meesha la gaaro meeshaasaa marka hore dadka taamixiinta ah ee wax damcaya damacooda uu ku jiraa xaasara waa koobay marka asamxu bin maalik alkhawlaaniy madiinata arboona magaaladii arboona ayuu saa ugu soo wareegsaday uma kabacdi carada wuxuu u bandhigay calaa ahliha ehelkeeda alislaama aw اljizya inay islaamaan waayo marka ugu horeeya dagaalka in la qaadaa mamnuuca xataa niman gaalaha haddii lagu dagaal qaado iska laymee marka hore hadafkaagu waa inuu ahaadaa inay islaamaan dadka inay ka badbaadaan cadaabka jahannamo marka laba midood buu u bandhigayo islaamku uu qabo waa islaamnimo aw iljizya hadday diidaanna canshuur facazza way ku adkaatay calayhim korkooda xaaladda daalika arrintaa islaamnimadiina way ku adkaato way ku cuslaatay jisyadii inay bixiyaanna way ku adkaatay wa abow wayna diideen islaamnimona way diideen jizye iyo inay wax bixiyaanna way diideen fahabba wuu booday marka wuu kacay yuhaajimuhum asagoo weeraraaya alhajmata weerar tilwa aluqraa midba mid ka dambaysa markay arrintaa diideen ayuu hajmi ku qaaday tilwa اlأkhraa midba midda ka dambaysa wayaqadifuhum wuxuu kugana ayuu ku tuurahayey bilmanjaniiqaati manjaniiqaad waa gantaalooyin waxaan manjaniiqaadkii hubka culus lagu tuuro qaab kaluu u samaysnaan jiray xaalad noocaasoo kalea ayuu bilaabay inuu intuu rakibto uu markaa kula dagaalo xataa saqadad ilaa ay ku soo dhacday almadiinatu magaaladii alcariiqatu quruxda badnayd ee weyneed alxasiinatu ee dhufayska lahayd fii ydi lmuslimiin muslimiinta gacantooda bacda arbacati asaabiica afar usbuuciyo oo min aljihaadi dagaal albutuuliy geesinimo ah la galay kadib afar usbuuc buu socday dagaalka waa bacda arbacati asaabiica afar usbuuc oo min aljihaadi albutuuliy dagaal geesinimo ah lala galay alladii kaasoo lam tashhad aysan arkin markhaatina ka noqonin uruba nadiiran lahu wax u dhigma min qablun horay dagaalkaasoo kale ah weligeed urubaysan markaa arkin uma ka bacdi baadara wuu degdegay alqaa'idun hoggaamiyihii almudafaru ee guulaystay almuntasiru ee gargaar ka helee ilaahay u guuleeyey wuu soo degdegay markii meesha gacanta uu ku dhigayba fatawajaha wuxuu la soo aaday bijayshihi اljaraari ciidankiisii xoogga badnaa ilaa madiinata tulus magaalo tulus la yidhaahdo caasimati caasimad u ah muqaaacatin jasiirooda jasiirado muqaaaco ah jasiira noocaas ah bay u ahayd caasimad jasiiradii jasiirooyinkaasoo uktaniya lagu magacaabo jasiirad uktaaniye la yidhaahdo meelay caasimad u ahayd oo tuluusa lagu magacaabo tuluusa ayuu haddana la soo aaday ciidankiisii fa nasaba wuxuu surtay ama uu taagay xowlaha gaararkeeda almanjaniiqaatin manjaniiqaadkii haddana gantaalladiisiibu u rakibtay min kulli jihatin dhinac walba wa qadafahaa wuu ku tuuray bilaalaati alxarbi aaladihii dagaalka allatii taasoo lam tacrif lahaa aysan aqoonin quruba nadiiran wax la mid ah min qablun horay taasoo kale aysan weli arkin yuu haddana u rakibtay xataa intii awshakat ay usdhowaatay almadiinatu magaaladii almaniicatu maniicada ahayd ee xoogga badnayd maniicada waa magaalada markaa waxyaaba manciyo oo difaaca loo sameeyo alxasiinatu ee dhufaysnayd an takhira inay ku soo dhacdo bayna yaday hortiisa magaaladii baa waxay sigtayba inay hortiisa ku soo dhacdo cinda daalika markaa agteeda waqaca waxaa dhacay maa shay lam yakun uusan ahayn fii xusbaani axadin qof wuxuu ku xisaabtamo qof uu ku xisaabtamahayey ma jirin wixii markaa dhacay lam yakun fii xusbaani axadin qof maskaxdiisa wax aysan weli soo gelin uusanna ku xisaabtamayn baa dhacay falnatrig aan u dhaafno alxadiida sheekada lilmustashriqi nin mustashriq ah mustashriqiinta nin ka mid ah alfaransi ee reer faransa rino baa la yidhaahdaa magaciise bal asagaa noo sheekayn doone aanu dhaafno liyasuuqa suu noogu soo kaxeeya lanaa annaga khabara tilka almacraka macrakadaa iyo waxaa dhacay khabarkiisii ha noo sheegee qaala riino wuxuu yidhi lamaa markii asbaxa nasru guushu ay u soo gaartay qaaba qawsayn qaaba qawsayn min almuslimiina muslimiinta dagaalkasay u wadeen guushii markay u soo jirsatay qaaba qawsayn ow adnaa ama wax ka dhow laba qaasa qaabkooda ow adnaa ama wax ka sii dhow habba waxaa booday oo kacay duuqun waxaa kacay ninkii madaxda ka ahaa octaniya octaniya meesha lagu magacaabo ninkii madaxda ka ahaa yastanfiru asagoo u soo kicinaya dadka lixarbihim muslimiinta la dagaalankooda albilaada waalcibaada magaaladii iyo addoommadii oo dhan inuu soo insifraariyo uu soo kiciyo u soo dhiirogeliyo u soo tashkiiliyo ayuu markaa u soo kacay wa arsala wuxuu diray rusulahu adeegayaashiisii fa taafuu waxay ku wareegeen uruba min aqsaaha ilaa aqsaaha dacal ilaa dacal gees ilaa iyo ka gees oroba oo dhan yay ku wareegeen dadkii uu diray waandaruu muluukaha wa wa waandaruu waxay uga digeen muluukaha boqoradoodii wa umaraa'aha madaxdoodiiba magaalo kasta oo oroba ka mid ah markii ay tagaan ninka madaxda ah iyo ninka umarada ka ah waxay uga digayeen biixtilaali qabsasho diyaarihim diyaartooda in la qabsan doono wa sabyi nisaa'ihim dumarkooda in la qafaalan doono iyo wa wildaanihim carruurtooda falam yabqa ma baaqi noqonin shacabun shacab oo fii oroba ku sugan ilaa ashama macahu wuxuu u soo diray micigiisa uu kala soo qayb qaatay biashadda muqaatiliihi dadkiisa dagaalyahanada ah kuwa ugu dardaran ba'san xagga xoogga wa akarihim uguna badan cadadan xagga tirada waxaa la soo ururiyey ciidan aad iyo aad u fara badan waqad balaqa wuxuu gaaray min wafrati اljeyشhi ciidanka badnaantiisa wa cunfi xarakatihi dhaqdhaqaaqiisa adeegiisa wa hiqala wad'atihi xooggiisa culayskooda ciidanka wuxuu ka gaaray maa shay lam tacrif lahu aysan u aqoonsanaynin ogaanin addunyaa adduun oo dhan nadiiran wax lamida min qablin horay xoogga ay leeyihiin cunufka iyo adayga xarakaadkii dhaqdhaqaaqii gaardigooda iyo badnaantooda aan horay loo arkin xataa ina alghubaara ilaa boorkii almutataayira ka kacayay ka duulahayay taxta aqdaamihi ciidanka lugihiisa hoostooda qad xajaba oo ka qariyey can mindiqati ruuni meesha ruun lagu magacaabo cayna ashamsi qoraxda isheeda boorkii ay ku socdeen dhulka iyo garaacoodii xooggoodii boorkii ka kacay magaaladii ruun ahayd waxay arki waayeen qoraxda askii xooggii eh, ka soo kacay darteed walammaa markii tadaanaa ay isku soo dhowaadeen aljamcaani labadii ciidan khuyila linnaasi dadkii waxaa loo malageliyey anna aljibaala buuro talaaqii inay ku dhacayaan ay la kulmayaan aljibaala buuro kale inay buuro isku dhacayaan yaa loo moodaa uma kabacdi daarad waxaa dhex maray bayna alfariiqayn labadii qolo baynkooda raxaa macrakatin dagaal dhagaxshiidkiisa daruusin oo adag dhagaal dagaal lagu hoobtay waayo daruuska waa dagaal adag oo kakan ayaa dhex maray raxiga inta badan waa laiska isticaareeyaaye dhagaxshiidka wixii lagu dhex rido ama shiidka gelaydii waxyaabaha marka lagu shiidaayo xabadda lagu dhex rido way rikaysaa macnaha saas darteeda waxaa loo leeyahay macrikad dhagax shiidkiisaoo daruus ah oo lagu daatay lagu hoobtoo lagu faragubtay lam yacrif aysan aqoonsan adtaariiqu taariikhda lahaa taasoo kale mafiilan wax u dhigma min qablun horay wa kaana assamxu wuxuu ahaa waa ninkii muslimiinta horseedaha u ahaa awdaama buu ahaa buur buur oo kaluu ahaa kamaa kunnaa nusamihiisaan ku magacaabi jirnay daamaa baa la odhan jirayo waxaan ku magacaabi jirnay kii buurta ahaa yadharu waayo wuxuu ka muuqanayaa amaama junuudina ciidankeenna hortiisa fii kulli makaanin meel kasta waa hor boodayaa isagaa hor socda macnaha wayatawaahabu waa boodayaa amaama caskarihi ciidankiisa hortooda fii kulli tijaahin jiha kasta iyo meel walba wa fii maa wakti huwa asagoo samxi sidaa ah kadaalika xaalkiisa uu sidaa yahay asaabathu waxaa asiibtoo ku dhacday ramyatun shiish ramyo iyo tuurin oo min sahmin gamuun lasoo tuuray ah asagoo saa u dadaalayo meel kasta maraaya yaa gaalada waxaa looga soo tuuray xaggooda ramyo oo min sahmin gamuun ah fa kharra wuu dhacay sariican asagoo legdoon asagoo meyd ah buu ka dhacay can jawaadihi faraskiisii falammaa markii ra'aahu ay arkeen almuslimuuna muslimiintii markay arkeen samxa oo mujandalan yaala ku dhacay fowqa athara ciidda korkeeda fatta waxaa kala furfurmay almawqifu mowqifkii fii cadudihim mawqifkii ciidanka muslimiinta cadudoodii iyo xooggoodii baa kala furfurantay wabada'ad waxaa ku bilowday sufuufuhum safafyaalkooda waxaa ku bilowday tatadaacaa kala kala daadasho tadaacaa baa markaa ku bilaabatay waa tatasadac way kala furfurmeenoo way kala go go'go'een wa asbaxa wuxuu noqday fii wusci jayshinaa ciidankeenna awooddiisii waxaa hadlaya ninkii mustashriqa faransiga ahaa ciidankeennii awooddiisii aljaraari ee xoogga badnaa wuxuu noqday marka uu bilaabay ayub wuxuu bilaabay an inuu tirtiro muslimiintii can bakrati abiihim ay jamiican waay dhammaantood kulligood inuu balcagta mariyo saasuu markaa bilaabay lowlaa an tadaaraktahum haddaysan haleeli lahayn alcinaayatu ilaalin alrabbaaniyatu rabbaani ahoo xagga rabbi uga timid haddaysan haleeli lahaynna waa la tirtiri lahaa biqaa'idin baa ilaahay ku cinaayeeyoo ku ilaaliyey hoggaamiye iyo qaa'id cabqariyan caqli badan cabqariga waa qofka meel kasta ka sarreeya ee wanaagsan carafatu ay baratay uruba orobaa baratay fii maa bacdu wixii ka dambeeyey idan wacdaraha uu dhigi doonaa lagu bartay waayo markii hore nin ciidanka ka mid ah buu iska ahaa qofna ma aqoonin laakiin ilaahay wuxuu ku badbaadiye buu leeyahay ninkiibaa hadlaya mustashriqa waa riine riino ayaa markaa hadlayo wuxuu leeyahay ciidankii markii abbaanduulaha la dilay muslimiinta oo uu ciiddii ku dhacay oo mowqifkii ciidanka muslimiintu ay awooddoodii kala go'odooday safafyaalkoodiina kala qubqubtay ciidankeennii wasci waxay u heleen jeeshkeennii xoogga badnaa inay baltirtiraan oo ay cagta mariyaan can bakrati abiihim ay can jamiicihim dhammaantood lowlaa an tadaarakathum haddaysan haleeli lahayn alcinaayatu cinaayo iyo ilaalin alrabbaaniyatu rabbaani ahoo xagga alla uga timid biqaa'idin cabqariyin qaa'id aad u wanaagsan oo cabqari ah carafatu ay garatay uruba fii maa bacdu markaa kadib huwa ninkaa wuxuu ahaa cabdiraxmaan alkhaafiqiyu waa taabiciga aan rabna qisadiisa fatawallaa wuxuu qabsaday fatawallaa wuxuu tawaliyey amra insixaabihim fatawallaa wuxuu tawaliyey uu ku dhaqaaqay amra insixaabihim insixaabitaankooda inuu bal soo bixiyo ciidankii biaqali qadari min akhasaa'ir min alkhasaa'iri khasaarooyin gaaray tan ugu yar macnaha khasaarooyin aqalkii inta ugu yar ee gaartay isla markii uu tawaliyey inuu insixaabiyo bannaankana u soo celiyo uu ka soo bixiyo ciidanka dagaalka ayuu tawaliyey wa caada bihim wuxuu la soo laabtay ciidankii uu ku soo celiyey ilaa isbaaniya meeshii marka hore ay ka soo dagaal qaadeen laakinahu laakiin caqada alcasma wuxuu go-aan ku gaaray calaa an yuciida alkarata calayna inuu ku soo rogaal celiyo dusheenna min jadiidin si cusub macnaha bixitaankii u bixiya cararitaan ma ahayn waayo ilaahay uu diiday subxaana wa tacaala laakiin mid baa la ogolyahay markuu qofku cararaayo ilaa mutaxarifan liqitaal aw mutaxayizan ilaa fi'a waa tab dagaaleed iyo ciidan la kaalmaynaayo inuu mar labaad nagu soo rogaal celiyo yay ujeeddadiisu ahayd buu yidhi riim wa bacdun markaa kadib fahal ra'ayta ma aragtay alguyuuma daruuro kayfa tankhashicu say u kala baxbaxaan kayfa tankhashicu say tanqishaac u noqdaanay u faydfaydmaan macnaha an can ilbaderi beder habeen beder ah oo fii laylati dalmaa'i habeen mugdiya ay tahay habeen mugdiya marka uu yahay dayaxana uu markaa soo baxo sida uu u kala furfurmo qiimka iyo daruurta saa ma aragteen oo fa yastadiibu uu iftiinsado binuurihi dayaxa nuurkiisa attaahi'uuna dadka tiiha ku jira wareersan wayahtadii ay ku hanuunaan bisanaahu iftiinkiisa alxayaara kuwa wareersan ayagana kuwa waddada ka dhumay oo meel ay aadaan la haddii habeen kiima inta ay jirto afariyo tobanaadna uu yahay ilan dayac uu soo daahaaye marka uu soo iftiimo mugdigii suu u kala faydfaydo daruurta oysay u iftiinsadaan dadka wareersanee waddada ka dhumay saa ma aragteen waa haa haakadaa saasoo kalow inqashacat ay u furfurantay macrakatu dagaalkii tuluusa can baطali islaamka geesigoodii alfaddi ee sarreeyo asagoo kale aan la arkin cabdiraxmaan ibni cabdillaah alkhaafiqiyo saasoo kale u kala furfuray wixii mugdiga ahaa daboolkii saarnaa uu furfuray wahal absarta ma aragtay weli tusaaluu ku siinayaa alciaasha kuwa ooman almuuqiina muuqiinta ah kuwaasoo uu soo qaabilay cala alhalaaki dhimasho dad cadaashiin ahoo aad u ooman yaqiinsaday uu soo qaabilay inay dhintaan haddana fii jawfi saxaraa maraya meel saxaraa oo cidlo ah bartamaheeda kayfa sida uu yaluuxu lahum uu ugu soo iftiimo uu ugu soo bidhaamo almaa'u biyaha oo fayamudduuna ay ugu taagaan aydiyahum gacmahooda dad aad cataashiin u ahaa haddana meel saxaraa oo bannaana oo cidlaa jooga haddana halaag u suganoo biyo ay cabaan aan haysanin isla markii biyo hadduu soo iftiimo meel dheer uga soo iftiimo ma aragteen siday gacmaha ugu taagayaan kayfa sida yaluuxu lahum ulmaa biyaha markuu u soo iftiimo fayamudduuna ay ugu taagayaan aydiyahum gacmahooda ilayhi biyo xaggooda liyaqtarifuu say u darsadaan oo qarifaystaan minhu biyihii karfatan darsasho taruddu ilayhim u soo celisa alxayaata nolosha wax uun inay dhuunta ku qoyaan ay xayaatadii dib u soo noolaato haakadaa saasoo kaluu madda u taagay jundu lmuslimiin muslimiinta ciidankooda aydiyahum gacmahooda ila alqaa'idi alcadiim qaa'idkii weynaa yay u gacan taagteen yanshuduuna ayagoo nashdinayo raadinaya ka raadinaya cindahu agtiisa النجاة wixii lagu badbaadi lahaa ويubaayicuunahu kula mubaayacoonaya calى السمci والطاacة maqل iyo طيicitaan وalaa arوة wax lala yaabo ma aha faqad kaanad waxay ayd macrakatu tuluus tuluus dagaalkeeda أwala jurxin dhaawacii ugu horeeyey haa'irin ee cuslaa usiiba bihi asiiboo ku dhaca almuslimuuna muslimiinta mundu laga bilaabo markii wadi'ad ay ku soo istaagtay aqdaamuhum gomdahooda oroba markay oroba soo galeen waa daawacii iyo jurxigii ugu horreeyey ugu weynaa ee muslimiinta asiiba dagaalkaa tuluus buu markaa ahaayo jabkaa markaa ku dhacay walaa qarwa faqad kaanad waxayd macrakatu tuluusa awala jurxin dhaawacii ugu horeeyey haayirin haa'irka markaa ahaa haa'ir macnaha camiiq ah waa dhaawac aad u culusoo dhaawac adag ah usiiba bihi asiibay oo ku dhacay almuslimuuna mundu wadicat markay soo galeenay ku soo istaagtay aqadaamuhum logahooda qoroba wa kaana cabdiraxmaan alkhaafiqiy cabdiraxmaan alkhaafiqina wuxuu ahaa balsana wuxuu ahaa mid balsama haada haada اljurxi midkii daawaynahaya buu ahaa balsama balsamka macnaha waa dawaa nag meesha daawaca ku yaala ninkii dhayahayay ee daawaynaya buu ahaa haada aljurxi daawaca asaga ah walyadda alxaaniya gacantii naxariista badneed buu ahaa allatii taasoo axaadathu koobtay bilcinaayati wاricaaya cinaayo iyo ricaayo ilaalin iyo cinaayo iyo kaalmayn gacantii ee soo taagnatay ee naxariista badneed bay noqotay waalqalba alkariira qalbigii weynaa buu noqday alladii kaasoo afaada shubay calayhi korkiisa alxanaana naxariista markaa ku shubay saasuu markaa ahaa armadat way xanuunjisay markaa armadat awjacat way kululayso way xanuunjisay anbaa'u naksati jabka alkubraa ee weyn hadalkiisa allatii kaasoo muniya bihaa ku dhacay almuslimuuna muslimiinta fii faransa faranse gudaheeda uga dhacay waxay xanuunjisay fu'aada alkhilaafati fii dimashq madaxdii qalbigooda ee dimashik joogtay muslimiinta dadkii hoggaaminta waa khaliifkii ugu weynaa ee dimashik joogay yay laabtiisii xanuunjisay wa ajaja waxay hurisay masracu lbaطali dilkii iyo geeridii geesigii alkamiyu libaaxa ahaa asamxi bni maalik alkhawlaaniyu waxay hurisay fii sadrihaa khilaafada laabteeda naara alxamiyati xamiyada dabkeedii bay ku hurisay lilakdi biha'ri inay u soo aar qaadaan si loogu soo qaada aargudasho ninkaas waa in loo aaraa baa la yidhi laabtoodana taasaa ku hurtay faasdarad waxaa ka soo fulay awaamirahaa awaamirteedii waa khilaafadii dimashik joogtay waxaa amarkoodii kusoo ka soo fulay biiqraarin in la sugo aljunda ciidanka inay sugaan calaa mubaayacatihim mubaayacadii ay licabdiraxmaan la galeen alkhaafiqiy wacahidad waxay kula ballantay ilayhi xaggiisa waa cabdiraxmaane imaaradii waxay u dhiibtay waaye alndols alandols andalus meesha lagu magacaabo inuu asaga imaaradeeda madax ka noqdo min aqsaahaa ilaa aqsaahaa gees ilaa ka gees meesha ugu fog ilaa meesha kale ugu fog wadammat ilayhi waxay kaloo ugu biirisay macnaa andalus inta madax looga dhigay waxaa loogu sii dumay oo loogu sii daray maa jaawarahaa wixii u dhow dhow oo derisla ah oo min alaraadii dhulalkii alfaransiyati reer faranse ah almaftuuxatii la furtay dhulalkii hore loo qabsadayna cabdiraxmaan alkhaafiqiyu ayaa loogu daray adigaa madaxkaa baa la yidhi wa aطlaqad yadahu gacantiisii ayay ku furtay ku sii daysay fi اlcamali inuu camal qabto kayfamaa haa kayfamaa yashaau si la suu doono bacdamaa asaga uu meeshii waa ka yahay mas-uul oo loo dhiibay gacantiisii waa lasii furay waa la daayey macnaha saad doonto u wax qabee waxaad doonto samey saasaa markaa la yidhi laa qarwa wax lala yaabo maa faqad kaana wuxuu ahaa alkhaafiqiyu ninka khaafiqi lagu magacaabo cabdiraxmaane xaaziman nin xaasim ah buu ahaa nin go-aan leh sababta loo sii daayey nin xaasima buu ahaayo in dusha laga maamulo aan u baahnayn saariman nin adag buu ahaa ka kan taqiyan alla ka cabsi badan naqiyan saafi ah xakiiman xikmad badan miqdaaman geesiyaa haddana miqdaam safka hore markaa ku jiraa saasuu markaa ahaa baadara wuu degdegay cabdiraxmaan alkhaafiqiyu ninka lagu magacaabo mundi mar allaala markii laga soo bilaabo usnidad ilayhi loo dhiibay imaaratu landalusi yacmalu inuu camal qabanayo u degdegay calىa isticaadati inuu soo celiyo hiqat اljundi ciidanka kalsoonidii bianfusihim naftooday ku qabeen ila kalsooni ma jirto ciidankii dhammaan cabsii waxbaa ku jira waa la kala go'go'ay isla markii wuxuu u degdegay inuu soo celiyo kalsoonidoodii iyo waistirdaadi inuu soo celiyo shucuurihim dareenkooda bilcizati ay dareemaan sharaf waalquwati xoog ay dareemaan waalgalabi iyo guulaysasho ila waa la jabay in haddana mar labaad ay dib isu soo habeeyaan intaba uu soo celiyo iyo wa taxqiiqi alhadafi hadafkii xaqiijintiisii waa hadafka ujeeddadii alkabiiri ee weynaa alladii kaasoo tamaxa ay u hanqaltaagayeen ilahi xaggiisa qaadat lmuslimiin muslimiintii hogaamiyaashoodii oo fi landalus andalus markaa hoggaamin jiray ibtidaa laga soo bilaabo min muusa ibnu nasayr waintihaa lagu geeyo bisamxi bni maalik alkhawlaani waayo samxi bni maalik alkhawlaani taxqiiqiisa wuxuu ahaa andars inuu gacanta ku dhigo laakiin waa tuu dhintay ninkaa kale lagu magacaabo muuse bin nusayrna saasoo kaluu ahaa ma soo gaarin marka raafiqi wuxuu ku guda galay inuu taxqiijiyo hadafkii ujeeddadii dadkii ka horreeyey ahaa falaqad incaqadat waxay waxaa gunudmay oo xirmay himamu haaulaa'i alabطaali geesiyaasha himamkoodii hamigii ay lahaayeen oo ah cala linطilaaqi inay dhaqaaqaan ay ka tagaan min faransa ilaa iطaaliya wa almaaniya ilaa meelaha inay tagaan iyo wاlifdaa'i minhumaa inay ku sii gaaraan xaggooda ila اlqusطanطiniya qusطanطiniya meesha lagu magacaabo iyo wa jacli اlbaxri اlabyadi badii caddayd almutawasiti ee mutawasidkaheedee bartamaha ku tiilay buxayra islaamiyi inay ka dhigaan iyo wa jacli اlbaxri inay ka dhigaan baddii cadayd ee mutawasitada ahayd buxayrata islaamiya bad islaami inay ka dhigaan iyo wa tasmiyatihi ku magacaabid lagu magacaabo bibaxri shaam bedelan ayadoo laga bedelaya min baxri ruum baxruum baa la odhan jiray baxr shaam in loo loo bixiyo baddaana inay saa ka dhigaan ayuu guda galay laakina cabdiraxmaan alkhaafiqiyu kaana wuxuu ahaa yuuqinu mid yaqiinsan buu ahaa bianna alicdaada diyaargarow lilmacaariki اlkubraa dagaal weyn loo diyaargaroobo innamaa yabda'u inuu ka bilaabanayo biislaaxi nufuusi nafafyaalka in la hagaajiyo wa taskiyatihaa iyo tahiritaankeeda marka hore markaad dagaal gelayso inaad nin fiican ahaataa waa inaad ahaataa qof islaax oo nafsadiisii taskiyaysan tahay marka wuxuu ogaa uu yaqiinsaday bannaanka intaan la aadinba muslimiinta laftigooda in la taskiyeeyo naftooda la tahiro wayactaqid uu ictiqaadsanaa uu rumaysnaa annahu maa min ummatin ummad inaysan jirin yastaiicu kari karta an tuxaqiqa inay xaqiijiso haayaatiha oo ay ka dabayso macnaha ghaayadeedii ujeeddadeeda oo fi nasri guul ah idaa kaanat xusuunuhaa haddii gabbaatigooda iyo dhufayskooda musadicatan uu mid go'go'an muhadadatin jajaban oo dundunsan min addaakhili gudaha uu ka dunsan yahay ninkii muslimka ahaa ee khayrkii wanaagga samayn lahaa hadduuse go'go'san yahay xusuunkii le asagee ee daakhilka uu ka dunsan yahay banaanka wax hagaagayaa male taana waa aaminsanaa lidaalika sidaa darteed habba waa kacay yaduufu asagoo ku wareegaya bibilaadi andls andls bilaadeedii beladan ira beled beledba beledka ka dambeeya xaafadba xaafadda ka dambaysuu tegayaa waya'muru wuxuu farayaa almunaadiina dadka munaadiintaee dhawaaqee naadinaya wasaaradda iclaanka an yunaaduu inay ku naadiyaan fi nnaasi dadka man kaanad qof allaala qofkii i u sugnaatay lahu asaga madlamatun dulmi qof kasta oo la dulmiyey oo dulmi ka sheeganaya cinda waalin waali agtiisa oo min alwulaad madaxda ka mid ah aw qaadin ama qaadi maxkamad fadhiya oo min alqudaati dadka qudaadka ee wax xukumo ka mid ah ow axadin ama qof oo min annaasi dadka ka mid ah wax madluum ahoo dulmisan hadday idinku jiraan falyarfachaa ha u soo gudbiye ila alamiiri amiirka daakhilkaa la hagaajinaa marka hore wax allaala wixii wax sheeganaya oo dulmi laga galay oo daalimiin ah oo xolo laga dhacay waxaasuu rabaa inuu hagaajiyo wa annahu shaniye laa farqa farqi kale ma laha fii dalika arrintaa dadka soo gudbisanaya dulmiga bayna almuslimiini wa gayrihim muslimiin iyo kayrkoodaba muslim ha ahaado kaafir ha ahaado wixiiba beledka ku nool oo dulmi laga galay waa inuu u soo sheegaa oo muslimi muslimiinta kayrkoodo min almucaahadiina dadka mucaahadiinta ah ee ballanta muslimiinta kala dhexaysa ee ku dhex nool uma kabacdi طafiqa wuxuu guda galay yandur inuu eegaayo fi lmadaalimi dulmiyaalka madlamatan madlamatan dulmi dulmi buu u eegayaa maxaa lagaa galay adi maxaa lagaa qaatay adi maxaa lagaa haystaa fayaktasu waa u qisaasayaa lidaciifi kii daciifka ahaa dembigii laga galay oo min alqawiyi kii xooga badnaa dembiga kale uga qisaasaya waya'hudu waa uga qaadayaa lilmadluumi kii la dulmiyey min aaalimi aalimkii wax ka xoogee dulmiyey yuu uga qaadaya uma jacala wuxuu guda galay haddana yuxaqiqu inuu xaqiijiyo ee uu si fiican u fiiriyo fii amri اlkanaa'isi kaniisooyinka arrimahooda waayo haddii gaalo mucaahidiin ay yihiin waa loo ogol yahay waxooda iyo diinkooda inay sidooda u haystaan oo aan bannaanka ahayn si qarsoodiya ay waxooda u maamushaan waxa laga faragelinayaa malaha meelahoodii kanaa'ista ahaa almuqtasabati ee la boobay laga dhacay ayuu guda galay wاlmustaxdiثa iyo wixii cusboonaadayoo soo diriyey fayaruddu wuxuu celiyey maa qadad waxay xukmisay bihi kaa alcuhuudu ballanadii ilaa asxaabii asxaabtii labuu u celiyey wixii ballan hore loogu galay oo ballan ahaa in la fuliyo asxaabahoodii loo fuliyo wayahdimu inuu dumiyo maa buniya minhaa wixii lagu dhisay birashwati laaluujna in la dumiyo uma nadara wuxuu fiiriyey fii mri cummaalihi dadka uu madaxda ka dhigtay uu u dhiibay meelaha waaxidan waaxidan hal hal inuu u eego facazala inuu casilo ama uu casilayba man habatad ninkay ku sugnaatay lahu asagoo lagu helay khiyaanatuhu khiyaanadiisa iyo wainxiraafuhu inxiraafkiisa inuu xaqa ka leexday ninkiiba khaa'in ah oo meel loo dhiibay oo dadka khiyaanayo dadka inxiraafiyey oo dulmi ku sameeyeyna waa casilay wa wawallaa wuxuu u dhiibay makaanahu makaankiisa man istawfaqa qofkuu ku kalsoonaaday min min xikmatihi xikmadiisa wa xunkatihi iyo dabeecaddiisa wa salaaxihi iyo wanaagiisa ninkaasuu ku beddelay wa kaana wuxuu ahaa cabdiraxmaan kullamaa mar kasto ama uu u dulmo uu aado baladan beled oo min albuldaani baladada ka mid ah daca naasa dadkoo dhan buu isugu wacayaa ilaa salaatin jaamica salaad jaamicuu leeyahay salaad jaamica dadka laysugu wacaa uma kabacdi waqafa waa dul istaagaya fiihim gudahooda khaiiban asagoo khudbaynaya wanalaqa wuxuu la tegahayey wanalaqa wuxuu gudagelahayey yaxuduhum inuu ku gubaabiyo cala aljihaadi jihaadka alla jidkiisa lagu jihaado wayuragibuhum wuxuu jeclaysiinahayey fi listishhaadi ku dhimasho wayumaniihim wuxuu tamanin siinayey macnaha wuxuu ku gubaabinayey biridwaan illaahi ilaahay raadi ahaashadiisa ilaahay raadi ahaashadiisa ayuu ku gubaabinayey oona jeclaysiinayey tamaninayey iyo walfawzi bihawaabihi inay ku liibaanaan ilaahay hawaabtiisa subxaanaه wa tacaala waqad qarana wuxuu la xiriiriyey cabdiraxmaan alqowla hadalkii uu dhahayey bilficli ficil hadalkii iska dhe ahayn in ummad loo tagoo la qudbeeyo loo sacbiyo laga soo tago meeshii lagu wado dulmiga ma ahayn wuxuu raacsiiyey qowlkiisa ficil wadacama wuxuu ku adkeeyey alaamaala yididiiladiina bilacmaali camalo ayuu ku adkeeyey fatafiqa wuxuu galay mundu laxdati اluulaa laxdadii ugu horaysayba oo liwilaayatihi liwilaayadiisii maamulkiisa loo doortay wuxuu isla markii gudogalay yuciddu اlcadaada inuu cadaad diyaarinayo yuciddu inuu diyaarinayo alcadaada tirooyin ciidan inuu diyaariyo wayastakmilu uu dhammaystiro asilaaxa hub inuu hubna diyaariyo wayuramimu wayuramimu wuxuu gudo galay oo kale inuu tarmiimiyo macnaha yuslixu inuu islaaxiyu hagaajiyo almacaaqila saldhigyadii saldhigan lahaa wayabni inuu dhiso alxusuuna dhufeesii gabaatiyaalo wayushayid uu adkeeyo ee uu dhiso dheh aljuzuura gidaari derbiyo wayuqiimu uu istaajiyo